in la argagaxaa baail wa corona xuduud male min china ilaa america ilaa yurub iyo australia ilaa africa u socdaa muslim kuma dhacayo meelay ku taalla ma leh waddankan sweden hal qof oo soomaaliya oo xanuunsan bay soo booqata soomaalka walaalle walaalle kulli ku dhegdhegen markay salaameen baa labiiyo toban soo dha maxaa dhacaa l anaga qadartaan rumaysan waxba naguma dhacaan soomaali baan qadartaan rume bal wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi habeenkii alaabtiina afka ka daboola habeenkii alaabtiina daboola oo weliba kuwa sibraaryada biyuhu ku jiraan xira oo dabka iska damiya alaabta daboola nebigu wuxuu yihi sanad walba cudur baa samada ka soo dega wuxuu sanadkaas cudurkaas alaabtii daboolan affaydan buu ku dhacaya alaabta daboosha muslimiin baa tiina cudur ku dhici maaya lama dhihi u nabigu yidhi laa taquumu saacatu xataa laa tuxaj ilaa hada lbeyt saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa ay dhacdo mar aan beytkan loo soo xajin oo dadka hadda jooga ay u bixiyeen virus corona laakiinse islaamka xaggiisa alwabaa baa loo yaqaano cudur faafo oo khatara magacaas corona aayadna nooma ahan xadiidna nooma aha laakiin bini aadanka markii wax dhacaanba wax u bixiya taacuunkii saxaabada badan ay ku laydeen qarnigii eh, sanadkii siddeed iyo tobnaad ee hijrada waxaa loo bixiyey taacuunkii camwaas camwaas waa magaaladii uu ka dhacay taacuunkaa saxaabo badan baa ku dhinta uu ka mid yahay macaad ibnu jabal uu ka mid yahay abu cubayda caamir ibn oo uu ka mid tahay abu muusa alashcari xaaskiis marka ma la dhihi karo qof muslima kuma dhacayo warkaasi akhiyaani ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa abuuray soona diray oo adduunyada maanta ku qadaray wax adduunku ay iska ayaga samaysteen ama ikhtiraac bini aadan maaha sida mulxidiintana uma hadleyno ma dhahayno kaarisa abiiciya masiibo abiicaad abuurtay waay maya ilaahay baa qadaray oo qadaray oo bini aadamkii ku ciqaabaya subxaanahu watacaala macaasidii iyo dunuubtii oo badatay darteed laakiin xuduud ma leh corona xuduud ma leh min china ilaa america ilaa yurub iyo australia ilaa africa u socdaa xuduud ma leh albaaba lagama xihan karo guryihiibuu gudaha ugu jira xuduud ma leh laba waddan ma kala yaqaan ilaahay baa ummad badan ku asiibay ninkii muslima alla ku asiiba oo ku dhinta isagoo ilaahay waxinayana inuu shahiid noqdaaba laga yaaba darajo ahaan hadduu ka kacana ilaahay ugu dembi dhaafo subxaana wa tacaala muslim kuma dhacayo meelay ku taalla ma leh warkaas waxaa weeye war aan iska dhaadhicine w muslim kuma dhacayo saxaabadii nebiga taacuun baa qaarkood uu ku dhaco baabi'iyey oo uu ku jira kuwa jannada loogu bishaareeyey laakiin cidda uu maanta ku dhacayo uu rafaadiyo u badan yahay waa gaaladii wa waxaad maqlaysaan waddan hebel geeridu tobanaan kun bay maraysaa mid dhowr kun bay maraysaa intaasay ka asiibtay intaasay kaga dhacday intaasay intaasay kaga dhacday saasay maraysaa waa hawl ilaahay wata weeye subxaanahu wa tacaala waxaa la yaable marka oo aada u cajiib u ah adduunkii sida uu isu bedelay qofkii caalamka la socdo cudur keliya maaha dhaqaale ahaan siyaasad ahaan mujtamac ahaan wax walbo caalamka waa isbedelaan keliya masiibo yar oo ilaahay qadaray subxaanahu wa tacaala cadamada ilaahay iyo awooddiisay ku tusinaysaa jala jalaaluhu nebiguna ilaahay buu ka magangeli geli jiray cudurrada xunxun cudurxun waa soo degaya bal wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi habeenkii alaabtiina afka ka daboola habeenkii alaabtiina daboola oo weliba kuwa sibraaryada biyuhu ku jiraan xira oo dabka iska damiya alaabta daboola nebigu wuxuu yihi sanad walba cudur baa samada ka soo dega wuxuu sanadkaas cudurkaas alaabtii daboolan affaydan buu ku dhacaya alaabta daboosha muslimiin baa tiina cudur idinku dhici maayo lama dhihi dhanka kale nebigu ilaahay buu ka magan geli jiray allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami waa xadiid saxiix axmed ku yaala iyo nasaa-iy ilaah waxaan kaa magan gelayaa baraska waa cudurkan jirka caddeeya wاljunuuni waalida wاljudaam waa judaanka waa naqaanaa faragooyaha faraha jara jirki wa min sayi asqaam buu yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam iyo cudur xun oo dhan corona soo kuma jiro a cudur xun oo dhan buu ka mid yahay taacuunka oo dhan baa ku jira waba kalaa ku jira mid waxaa jira hadda kahor la ohan jiray kun toddoba boqol iyo labaatankii ku dhacay spain oo la ohan jiray spanish fulu mid kasii horeeyaa jira oo ingiliiska ku dhex baabi'iyey qarnigii shan iyo tobnaada milaadiyada mid taacuunaa ah jira oo fara oo shaam iyo ciraaq ka dilaacay marba waxbaa dilaaci jiray kanu wixii kale muxuu uga duwan yahay hab cajiibuu ku faafaa faafaabaa layidhi oo maxaa ka mid a ah? meesha adigu taabato qofka qabaa uu taabto haddii muddo kadib qof kalea uu taabto meeshaa laga qaadaya taabashada dadka maaha shaygu uu taabtay qofku niman dhakhaatiiro chinese waxay yidhahdeen qofka raba inuu iska ilaaliyo maalinta shan goor wejigiisa ha dhaqo shan goorna sanka biyaha ku shubo madaxana biyaha ku qooyo <laughs> waxaa u jawaabay kii ordogan ninkii joogay turkiya shanta waktigay sheegayaan weysadeennii waay u dhah biyahana sanka la gelinayaa wejigaa lagu dhaqayaa madaxaa lagu dhaqayaa qofku saa hadduu maanta o dhan biyaha ugu dhex jiro waxaa laga yaabaabu yidhi intishaar deg deg inuusan kusoo samayn oo jirka gudaha kama qalalay waa qiyaaskooda ilaahay baan ka magangelaynaa subxaana wa tacaala waa shar weeye ilaahay baa laga magangalaa bini aadamkuna wax kuma dhacaan masiibo ilaa waxay gacmahooda ku keensadeen weeye ee allah baa keenay jala jalaaluhu waxaan idin xasuusinayaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxiix bukhaari ku yaalay oo uu nabigu yidhi laa taquumu saacatu xataa laa tuxaj ilaa hada lbeyt aada u fiiriya xadiidkaas zamankan inuu yaana mid kale yaa ma aqaan laakiin xadiid saxiix bukhaari micnihiisu saa ugu yaalla hadda aan idiin sheegay saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa ay dhacdo mar aan beytkan loo soo xajin allahu akbar hadday bishaan ramadaan dhaafto shawaalna dhaafto weli waa xihan yaha beytku kacbad way xiranta horta cimro ma jirta hadda soo ma xajkii lama gaarin oo bisha dalxaj buu dhalanaya sideeddeeda haddii uu la xajin waayo xadiidkan wuxuu ku toosay booskiisii haddii kale waktiga kale alla ugu talagalana alla yaqaan laa taquumu saacatu xataa laa tuxaj ilaa hada lbayt aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu ohan jiray calayhi salaatu wasalaam caamu ramaad la ohan jiray caamu lxusni markuu ilaahay barayo acuudu biwajhika ilaah wejigaagan ka magan galay bian yanzila gadabuka caradaaduna igu soo degto ow yaxullu calaya sakatuka amase agtayda ay degto adiga caradaadu walaka alcutba xataa tardaa ilaahu waa ku raalli geliyey ilaa aad raalli ka noqoto walaa xawla walaa quwata ilaa bik ilaahay baan baryaynaa ka maangelayna in la argagaxaa baatil waay qofka muslimkaa ah inuu argagaxay sidaa aad u dhaqanto in maanta sida jarmalka iyo ingiriiska aad tiraahdo maanta daaqadaas waxaa maray qof san ku xiran yahay uu soo fiiriyey u taleefon buu taabtay taleefonkuu taabtaan taabto ho ayagaa nolosha waxay u raadiyaan noloshay raadinayeen baaba loo diiday guryaha lagu caburiyey markaasaa qaar badan isbitaallada ku dhimanayaan ilaa ay bilaabeen dadkooda inay gubaan soo mooga talyaani waa gubaa wixii ka dhinta waa gubaya wuxuu yidhi dhulka lagu aasaya dhacaanka gaaraya laftigiisaa dhow laga yaabo inuu nagu keena guba milatarigii u dhiibi ciqaab wey ilaahay subxaana wa tacaala kafarada waa ku ciqaabay dhaqaalahoodii hoos buu socdaa laba trilyan baa maalinta adduunku khasaaraabaya waa laba kun oo bilyan oo dollar kuwa khasaaraya annaga mana ol maxaa haysan annaga trilyanada khasaaraya kuma jirno masaakiin baa olba ahay waxaa laga yaabaa keena ugu badan america xoogaaga looga soo diraayo qofku inuu yaha gurigan ku xaraysne sanadka bishaan ma shaqayne iska sabra xoogaaga taasaa jugna siinaysa bas laakiin inteena kale mid beer fasha mid iska dilaalayoo guryaha kala gada mid rootigiisa foorna ku dubtaanayan maxaa tirilyan adduun isbedelaba waxba nagama qusa masaakiin caalam kale ku jiraan jiraanu ahaynba marka inay nimanku hoos u degaan darbaaxa rabi baa ku socota qima bay gaareen qima waxaa la yidhaahdaa shay walba meesha ugu sii koraysay gaareen ilaa uu ku khudbeeyo donald trump ma fogo wakhti yar ka hor wuxuu yidhi we are the most superpower state in the world adduunkii kale faanaya wuxuu yihi quwadda keliya adduunka ka jirta annaga ah wa man ashaddu minaa quwa waa si ay ku dhawaaqeen nimankii la ohan jiray caad ilaahay baa u jawaabay awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaanay arkayn allihii iyaga abuuray inuu ka xoog badan yahay hadda wuxuu bilaaba hala ii duceeyo inuu yidhaha soo arag isagoo saa u fadhiyo kuwo eh, islaam sheegana ay leeyihiin nasaluka raxmaan eh, ilaah baan kuu baryanaayo kuwaaso isagoo saa ufadhiya Ah, noox bakdinaa gashayba awooddii iyo kibirkii ilaahay tadallulba waa dulleeyey kii ra-isul wasaarihii talyaaniga wuxuu yidhi annagu waxbaa qaban weyne ilahay baan hawshaan u deyni baadarigii ugu weynaa gaalada bob francis baa la yidhahdaa wuxuu yidhi hawshaan waxaa qaadi kara allihii keenay un kibirkii aawo iyo balakbalakdii aaway guryihiibuu ugu galay netanyahu gurigiisuu la jiifaa waa karantiil saya naagtiisa maya saya caruurtiisa maya qol buu ku xihan yahay hebel johnson miyaan lehay kii ingiriiska qol buu ku xihan yahay habartii boqorada ingiriiska wiilkeediiba laba qol bay ku kala xihan yihiin charles baa ladaa wiilkeeda ra-iisul wasaarihii muxua ah magaceeda iyadana markal mi ahayd oo jarmalka guri bay ku xihan tahay waxaan xasuustay oday gabaya oo soomaali yidhaha kaduudi oo daacad baata maxaa yeelay nin faqiira iyo mid weyn ba ku dhacday buu yidhi coronavirus masaakiinta keliya maaha wuxuu ku dhaco madaxdiibu guryaha ugu galay ilaahay baan ka magan gelaynaa annagu marka ku faani mayno inuusan nagu dhacin inagu bashar baana ma bir baan ka samaysana maya laakiin ilaahay baan ka magan gelaynaa waxaan ku faraxsannaha dadkii kibray inay hoos fiiriyaan iyagoo aamusan oo masaakiin oo daciif ah. alkhushuuc watadallul khasaba oon baryo ahayn oo aan baryo ahayn hadday sii socoto bil iyo laba iyo saddex kalena dhaqaalado dhulku seexanayaaba maxaa yeelay diyaaradihii meel la dhigaa la waayo soo maydaan maqal baakinada caalamka diyaaro shaqaynaysa ma leh waxay ka dacwootay diyaarada loo yaqaano british ivories oo ingiriisku leeyahay magaalada london meel la dhiga male waa in gobollo militaryna loo raadiyo diyaaradaha lagu kaydiyaa le meel la dhigaa lalaaya la marna waa sii socotay midna waa fadhiday mid eeraboorada kale adduunka ku kala maqnaayeen caalamkii o dhan baa laga soo xareeyey nin walba xoogaagiis maxaa anaga naga halaabaya ool maxaa haysana ya an walba hal diyaaradoo somaaliya airline la yidhaha xataa malihi maxaa baakino naga hallaabay ayagana saddex kun afar kunoo diyaarood baa markiiba kici jirtay soona degi jirtay wixii baa la xareeyey tareenadii baa la joojiyey isuimaadkii baa la joojiyey cayaarihii baa la joojiyey konsheertooyinkii baa la joojiyey shirarkii baa la joojiyey shir soomaliya arag nin walba xafiiskiisa uga qayb gelaya gurigiisa shirkii e u baa dhacay soomaliya iyo igaad iyo iyo igad a nin walba gurigiisu ka hadlaya waxaan ku hadlaya wadankayga qarankayga dadka isu imaanaysa salaamaya la kala ilaalinaya hawshaas waa hawl boqorku wata weyn subxaanahu wa tacaala boqorka casiiska markuu rabuu qaadaya markuu rabuuna keenay oo keenaya yuu kala tashaday allah maya cidna kalama tasho subxana wa tacaala annagii maxaa nooga aadan marka in lagu yidhaaho faraha iska dhaq oo saabuun iska dhaq oo isnadiif oo isilaali waa arrin sax ah wixii maadada oo sharcigu ogol yahay in la diida maa qadarka ilaah rumaysna annagoo qadarka rumaysan ayaa haddana taxadarka ilaalinaysa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam taacuun hadduu magaalo ka dhaco kan ku jira ayuu soo bixin maxaa laga wadaa waa karantiin kan ku jira ayuu soo bixin mid kaloo banaanka joogaan ayuusan gelin xadiis saxiix xadiidka cabdiraxmaan ibni cawf waa wada garanaysaa meel kale nebigu wuxuu diiday ritica dhaqaba geelinu dhexgeli ka bixi yiri gaal u joojiye muxuu ka baqaya cadhada inuu qaasiyo qadarka ilahay ma rumaysna waa rumaysan ya sala allahu alay wasalam nacam marka qadarkii adoo rumaysan baa la rabaa haddana taxadarkii inaad la timaado iyo sababkii maxaa ka dhacay stockholm iyo malmo iyo gutenberg wadankan sweden hal qof oo soomaaliya xanuunsan bay soo booqata soomaalka walaalle walaalle kulli ku dhegdhegen markay salaameen baa labiyo toban soo dha maxaa dhacaa la annaga qadartaan rumaysanna waxba naguma dhacan soomaalida nala qadartaan rumaysanna micnaheedu maaha wax walbaan iska dhexgelaya labiiyo toban baa soo dhacda maalintiiba qaar kalena hadda karantiin ku jira maca caruurtii lakala karantiila waa cudur jiro oo bini aadanka ku dhacaya adna bini aadankaad ka mid tahay nin qaari oo hadda jooga wuxuu ku dhacay ingiriiska xaafid alqur'aan qaari ah muslim ah marka laakiin hal arrin ku inkirsanna qolada tir waa dadaalayna xarameynka in la xiro xarameynka meeshii loo cararayo waa dijaal meesha looga dhuumanayo taqaana fidno ka weyn dijaal ma jirto nebigu wuxuu yidhi maka iyo madiinaa looga fakan karaa calayhi salaatu wasalaam labadaa magaalo ma gelayo ilaahay beled al amiin ka dhigay maka ayaa xaramkiisana ilaalinaya inta xaramku dadku galaan kulli ma daadinayo subxaanahu wa tacaala waa meeshii ilaahay lagu bari lahaa meeshii bay naga dabooleen albaabadii xaramkaa la xiray markaasaa guryaha lagu jiraa sax maaha aha laakiinse dee meeshii nin kula tashanaya ma joogo wiil yaro ameerikaanka u shaqeeyaa jooga iyo yuhuudda amaa umma islaamiya xaramkii lama xiray laakiin waxay daliil u tahay xadiidkii nebiga haddaan akhrinaynay haddiiba ay dhacdo xajka marka la gaaro in la xajin waayo xadiidkii saxiix bukhaari uu kusoo fariisanaya qaala calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saacatu xataa laa tuxaj hada albeyt ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa loo soo xajin waayo beytkan waagii horean iska akrin jirnay dareenka anaguma jirin marka la soo xajin waayo goormuwa dagaalla adduunka dhici doonay waxbaa iska dhihi jirin laakiin hadda haddii la soo xajin waayo xadiidka xaggee fuulay maalintii nebi aadam ee nebi ibraahim uu dhisay ilaa hadda kacbadu cidlama noqon waa afar kunoo sano waa mucjizo weyn marka in kacbadii maanta ay faaruq tahay oo imaamka uu tujinayo nimanka shaqaalaha derbiga tirtira iyo dhowr qof aa kuwa tukanayso shaqaalihii waa albaabada o dhan xiran yahay khalaas meel dhowr milyan oo qof ku tukanaysa waay waa xaramkii ilaahay wa subxaana wa tacaala waa meeshii lama la aadi lahaa oo ilaahay lagu tuugi lahaa meeshii bay xireen iyagoo wabaa coronavirus ka cararay taas waa khilaafsanna maxaa yeelay anagu qadarkii alla ogol ayaan meeshaas masaajidada ama waa kan waa joognaa baan ka baqayna maya ilaahay iska lahaa baan ka maangalna subxaana wa tacaala meelaha qaar masaajidada waa la xiray ka warrama ninka kiristaankeena tanzania haysta waa gaal kiristana masaajidada lama xiray u yidhi kaniisada maxaa yeelay buu yidhi waa meeshii loo carari lahaa ilahay lagu baryi lahaa buu yii waa gaal kaniisada asagoo de masaajid oo kale la ta laakiin ninka muslimkaa yidhi maanta aan la gelin maxaa culimo ku raacda la helay anu muslimba uma aqaan taaquudke yaa ka sii liita kaas maxaa yeelay xarameynka in la xiro ma ahayn meeshii la tegi lahaa ilaahay lagu caabuda la tuugi laha lagu tadaruci lahaa wa masjid alxaraam ilahina uu ku tilmaamay aamin subxaana wa tacaala waman dakalahu kaana aaminan ah, waman dakalahu kana aaminan waa aamin ilahay ba wax walba ka ilaalinaya subxaana wa tacaala laakiin in la is-ilaaliyo wasaqda iska jir oo farahaaga dhaqo oo waysada badso oo ilaahay u toobadkeen oo wabaagan ilaahay wuxuu ku celiyaa un ducaa un maaa ducada xadiidka ku sugnaa daaruqutniya saxiix ahaa nabigu wuxuu yihi ducada saddex arab saddex faa-ide marka ilaahay barido ood baryada badiso in lagaa aqbalo wixii aad ka tuugtay ko in hadda aan lagaa aqbaline dembi lagaaga dhaafo dunuub lagaaga dhaafo xasanaad lagugu siiyo iyo in shar soo socota lagaaga difaaco mar ay khasaaro tahay male idan maanta wabaagu waa shar maxaa weeye viruskan maanta wareegaya corona loo yaqaan waa shar yaan ka magan gelaynaa allah waxdahu nin baadarya wuxuu ku soo qoray internetka soo dhigay christaana ayaa wuxuu yidhi ilaahow naga badbaadi please god protect us this coronavirus by the name of jesus ilaahu naga badbaadi buu yidhi coronavirus magaca ciise nagu badbaadi mushrik soo maah mid kale oo soomaaliya wuxuu yihi awliyada fadligeeda allah nooga qabto labada gaal maxay isdhaamaan kana wuxuu yihi jiilaani fadligiisa allow nooga celi iyo awliyada karaamadeeda kaasuna nabi ciise magaciisa allow nooga celi buu yihi labada mushrik maxay u kala duwan yihiin yaan la hilmaamin marka ninka ciise u yeertay kan jilaan u yeerta ilah aggiisa kufaar labaa isku mid wa waxaan ka hadlaynaa kii rabbigiis keliya u yeertay jawaabtaan u qornay waxay noqotay baadarigaasaan ugu qornay ilaahay keliya difaacee tirtiro joojiya ciise maaha ciise waa addoon ee rumee ciise inuu yahay nebi ilaahay muuse moxamed ibraahim waa ugu dirnay inuu ku qanaxo iyo inuu diida asagay saaran tahay laakiin jawaab xaqoo dacwoa idan jazaca waa la diidaya islaamku ma ogola argagax fidne ka weyn ma jirto dijaal dijaal aduu imaasee yeeli lahay maanta nairobi ku degay beri daarusalaam maalinta muxuu agee adisabab xagge u socda xamar war see yeelna ma dhulkaan gelayna maya nabi maxamed wuxuuna baray duco annagoo salaada ku jirna ilaahay ka magan inaad salaada gudaheeda afar arrimoodba ka magan geli jira isalaatu wasalaam intuusan ka bixin allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam aha ومن عdاaب الqبر ومiن فiتنة المحyا والmmaت ومiن فiتنة شhر مaصيح الdijا ilahay buu ka magangelaya wuxuu kaloona baray fawaatix suuraة الkahf ninkii xafida oo akrista fitnaة dijaal inuu ka magangelaya dijaal buu nabig fitnata corona ma dhin corona u akrista suuraة اkahf hadii lagu yihahdo baطil waa bidic maa sheekadii soomayo suufiyada wax jira maa labaatan iyo kow idaa waqaca afar iyo toban qul huwale soddon iyo kow waleyl xaggee ku taalla meelay ku taalla male qur-aan aan akhrisanno oo ilaahay aayaadkiisa aan badinno aan tuugno laakiin qur-aan xadidan rasuulka keliya xadidi kara calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu sheegay asxaab suurat lkaafi fawaatix inta hore tobanka aayadada hore in ninkii xafido ku akriyay dijaal oo shartiisa ka badbaaday riwaayad kalena waxay leedahay qeybta dambe ee suuratu lkaaf khalaas laakiin ilaahan ka magangelaynaa kan shartan hadda socota inuusan ilaahay noo keenin weliba hadda masiibada jirta waxay tahay qaadkii baa lagu joojiyey qaadkii dhulku ka soo gelay markaas oomo nolol kugu dhaqay aada u fiirsada qaadkii hareeriya dhul ka soo gala ama gaangeetaa kenya ka soo gala eeraboodkaa laga joojiye dhulkiiyaa ka joojinaya ka celina waa soo xaroonayaa markaasaa niman waaweyn oo odayaala helayaan lacag qaaliga lagu sii kala gadanayaa hadda kii koronaha qabo soo taataabtay marka inta loo keeno oomaa lagu dhaqa xuma tarayso taad ooma lagu dhaqa xuma bedelay china iyo rusia iyo adduunyadii kale dhan baa kala go-doonsan shiinaha waxaa la yidhi maalinta waxaa bixi jirtay magaalada shangahay keliya in ka badan saddex boqol iyo toddobaatan doomood ama markab waxaana soo xiran jirtay in ku dhow intaas qam waa xiranta yaa go allah keligii subxaana tacaala ruush waa goodoonsan yah maraykan waa goodoonsan yahay yurub waa goodoonsanta tuulo tuulo u dhaafay somali adduunka o dhan ba badow saaran yahay yaa saaray allah waxdahu subxaana wa tacaala nin odaya wuxuu yidhi shukran ya corona corona waa mahadsanta annagu waxaan leenaha shukru lilaahi lwaaxid ilaxad ilaahu adaa mahadsan soo diray soo dejiyey corona addoommadaada inaad kuwa kibirka badan ku qabjabiso annagana naga badbaaday annagana naga badbaadi ah, shukriga yaa iskale allah subxaanah watacaala tacaala waxaan kusoo gabagabaynaya waxaan waa addoon alla abuuray addoonka alla abuuray allihii abuuray ka magan gal kalsoonina yeelo ko ilaahay u hoggaansan haddaad daalim tahay dulmiga ka bax haddaad xooladaad haysatay celi haddaad masaakiin xoolahooda dhacday celi inta goori goor tahay haddii kale waxaa laga yaabaa dadko ka inta lagu asiibo adig keliyan laguga asiibo ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala xoolaha masaakiinta celi xoolaha agoonta celi dhaxal haddaa hore u dhacda celi ka baq ama dadkii alla ka baqo dadkii u tag oo waxaad tiraahdaa waa idin gafay icafiya masiibaa socotee ma aday kugu socota mase mid kale ma taqaanid haddana anagu maba lihinba qalabkan casriga ah hadda la isku karantiila miyaa haysanaa dharkaan ma haysano galofiskan khatarta ma haysano alcoholikan gacmaha lagu sho ma haysano qalabkan sanka lagu rakibana ma haysano keena ugu badan baa laga xoogaa cimaamad saas ku yihahda waaba dadkii madaxdaa iyo baaban haysanba dadkeenana maba yaqaanana iskalantiiraan inaa adeer baa lasn gab baa laisku dhihi marka ilaahay ha naga hayo ilaahay baa naga ilaalin karee allah hanaga hayo annaga wixii taxadira aan la imaano dunuubtana ilaahay ha looga laabto subxaana wa tacaala dembi oo dhanna waxaa ugu weyn shirki ninkii shirki dhex fadhiyow masiibaa kuusoo hoyatay haddaad shirkigaa ku dhimato virus corona iyo kugu dhicin haddaa rabto coronaha waxaa ka daran shirkiga maxaa yal haddaad corona ku dhimato adoo ahlu tawxiida shahiid inaad noqotaaba laga yaabo laakiin haddaad shirki ku dhimato ka war jahannama khaalidan fiiha abadan ilaahay shirkigaa naga badbaadiy ilaahay baan shirki ka magangelaynaa kaasaa saddex kun oo corona ka darana iyo viruskan hadda socday shartaana allah baan ka magan gelaynaa ilaahay caradiisu inay nagu soo degto allah baan ka magangelaynaa ilaahay baan tuugayna isu dulleynaynaa ilaah oo guryaheenna iyo waalidkeen iyo walaalaheen iyo dadkaa naqan iyo saaxiibadan ilaahu ka badbaadi ilaahu muslimiinta ka badbaadi ilaahu dadka kuu sujuuda ka badbaadi yaa rabalcaalamiin adiga awoodda iska leh ilaahu cadamadaada waa muuqataa ilaahu adaa adduunyadii o dhan iska leh kulligood dhulkii maanta sanka ku haya daciif daciif waa cadamadii ilaahay wax yar baa la tusay wax yar baa la tusay bini aadamkii ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan ku faraxsanaa maanta new york go-doon inay ku jirto aad baan ugu faraxsana iyo netanyahu guri ku xiranya wallahi waa la dhacsana ilaahay baana ku mahadsan allahu akbar allihii guryaha ku xereeyey baan ku mahadsan subxaana wa tacaala laakiin waa bini aadama ma dhahayo keligooda ku dhacaya anigu ma dhacayo ma dhahayo ee ilaahay baan ka magangelayaa wixii dunuubtaydana ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaya adinkana sidoo kale wa jazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam